lah slى اllah وslm عlى nabiy الlah وعlى alihi وsaxbihi wman wala ama bعd qala الmuصنif raximah اllahu taعaalى fasl fi xadi sariqة sariqada iyo tuuganimada xaddi ka waajibaysay buu ku saabsan yahay akhdu amwaali الnaasi khufya min xirsi اlmithli dadka xoolahooda la qaato si qarsoona loo qaato meeshii lagu xifdinayana lagala baxo laga qaato xaddaasna waxaa uu asal ah qowluhu tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma gacmaha hala jaro nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la gooyo yadulmara almakhsuumiya haweeneydii maqsuumkeeda reer qureysheed waxaday gacanta in la jaro ayuu amray jaridaa gacanta la jarayana waa cadaaladda shareecada ayayna ka mid tahay in qofkii xoolaha dadka qaaday in gacanta la gooyo oo arrin waafaqsan cadaaladda iyo mandiqa iyo caqliga saliimkaaba waafaqsan wey markay ka doodeen kuwa zanaadiqada ah qaar ka mid ah nin la yidhaha abulcala almucari yadun bikhamsi miina casjudin wudiyad mabaaluhaa quطicat fi rubci dinaarin uu yidhi cabdulwahaab almaliki waa kii yidhi wiqaayatu nafsi aklaaha wa arkhasahaa wiqaayat almaali fafham xikmat albaari cizu lamaanati aklaaha wa arkhasahaa dulilkhiyaanati fafham xikmat albaari buu yiri marka ay lamaa khaanat haanat khiyaamo markay samaysay bay daciif noqotay oy raqiis noqotay markii ammaanada ay ilaalisayna konton neef oo geelay gacantii noqotay qiimaheedii marka kalena afar dinaar ah, muxuu ujeedaa rubcu dinaar oo saddex dirham ah yaa gacanta loo goynaya idaa saraqa albaaliqu alcaaqilu lmukhtaaru idaa saraqa hadduu xado albaaliqu shaksiga baaliqa ee qaangaarka ah alcaaqilu caqligaan ahayn majnuun waalan aan ahayn almukhtaaru khiyaar kale ee doortay ee u kastay ay wax kasba uusan jirin walxaal huwa muslimun muslim uu yahay ow amse dhimiyun dimi uu yahay ahlukitaabkii iyo kuwii jizyada laga qaadayay caadigii ammaanka muslimiinta kula noolaa ah aw amase murtadun ridoobay diintiisa ka baxay hadduu waxado nisaaba nisaab min almaali xoolaha kamida nisaabu sariqa la yihahdaa nisaabu zakaat iyo nisaabu sariqa way kala duwan yihiin qadarka qofka gacanta loo gooyo xoolaha wa huwa nisaabka sariqada ee gacanta qofka loo jaray ama lugtana rubucu dinaarin dinaar afar loo qabiya meeshiis weeyaan xagga daraahimta markii lagu qaxeeyana waa halaath daraahim saddex dirahim weeye aw mase maa qiimatuhu shay qiimihiisu uu yahay rubcu dinaar dinaar rubuciis qofka hadduu xado xaala sariqati marka uu xadayana ay qiimahaas uu dhan yahay ama uu rubcu dinaar uu yahay min xirzi mithlihi xoolahaasoo kalena meesha lagu xirsiyo ee lagu ilaaliyana uu kala baxo xirsulmithliga oo meesha xoolaha lagu xifdiyo waan arki doonaa xoolo walbaba qeybtiisa iyo gaarkiisa wey meeshaasuu kala baxay qofka asaga gacanta loo jaraya marka walaa shubhata lahu fiihi wlixtiraazaadkiibu wuxuu wadaa buu wadaa walaa shubhata wax shubhaana lahu kuma laha fiihi maalkaas wax shubhatu mulki ah oo inuu wax kuleeyahay ah oo uu deliishan karo uu ta'wiishan karana aysan jirin qudiicad yaduhu gacantiisaa la goyn alyumna midigta ah gacanta midigta loo goyn wax uu markaa deliishanayo ama uu shabihi karo inuu xoolahaas wax kuleeyahayna ama lagu shabihi karo ama la dhihi karo adaahay waxbuu sheegan karaana ma laha qofka gacantaa la jaraya gacanta midigtaa la goyn marka horaba fa in saraqa hadduu xado haaniyan mar labaad mar labaad buu gacantii kale ku xaday oo waxbuu xaday qudicad waxaa la goynayaa rijlow lugtiisa alyusra ee bidixdaa gacantii midigteed waa la jaraye haddana lugtii isdhaafka aheed ee kasoo horjeeday ee dhinaca kale aheed cagsiga bidixdeed ayaa laga goynayaa nacam rijlow lyusra fa in caada hadduu ku laabto waa qof imtixaaman weeyaan xoolihii dadkaa arki karinba qudicad waxaa la goynaya yaduu gacantiisa alyusra ee aheed fain caada hadduu ku laabto soo labadii gacmood go-antay weliba lug ayuu haddana xaday qudicad rijlu lugtiisi baa la jaray alyumna naga daaya la dhihi maayo xoolaha dadka sina lagu dayn maayo isagana waa la ciqaabi waa la wadi nacam lugta midigta haddana la goynaya afartii waaxood baa la jaray fain caada hadduu xado suu ku xadaba cusura waa la tacziiri hadda afartiba la gooyo uu xado suu yeelaba jiqilaha ku qaadiya iyo labada lo isku dhajiya ku qaadiya iyo dhoobo iyo gaam iyo xanjo iyo wax isku dhajiye kuqaqaalayaaba caada hadduu ku laabto cuzira waa la tacziiri markaas si kale un baa la yeelaya ila wax kaloo sugan oo haabita ma jirto in la dili baa soo soo arortay riwaayata fi sunan anasaa'i lakin waa la daciifiyey marka ijmaacuna waa diiday fain lam yakun lahu yamiin haddii uu qofkaasi gacan midigba ma qababa hadda ka horba gacantaba uu cudur iyo wax kaga dhacay gacantii midigteed maba leh waxna waa xaday la laye xagee lagu bilaabi midigti lagu bilaabi lahayd ay maqan tahay qudicad waxaa la goynaya rijlu yusra tartiibki baa la ilaalin lugti bidixdeed oo haddii midigta lagoy la goyn lahaa ayaa la jarayaa wa in kaanad hadday u sugnaata lahu gacantii midigteheed waa jirtaa markuu waxadayey gacantii midigteed waa lahaa walam tuqdac isla markiiba lama goynin maxkamadda loo gudbiye lama jarin xataa baan la goynin ilaa idhaabad ka tagtay kadib baa muddo loo kaadiyey cudurradii wax ku dhaceen gacantii baa iskeed iskaga go'day saqada alqadcu guydii way dhacday gacantii markaa ay uu xubintii ay ku caynowday goynta ee marka uu xadaayay ay ku caynowday hadda lama hayo marka mid kale loo gudbi mahayo iyadoo ah, la goyn karana weli la goynin ilaa lugtii gacantii uu ninka beelay marka la dhihi maayo lugtii baa la jari la dhihi maxaa yeele marka uu xadaayey tanay ku caynowday ku caddaatay wain kaanad lahu lub gacantii midigteed waa jirta walam tuqdac lamana goynin xataa daharada ilahay ka tagtay oo cuduradii wax kale uu tira libaax irbaa gooste sakada alqadcu goyntii waa dhacay wax lagu goynayo dambe ma laha wa qudica saariqu haddii saariqii la gooyo ama gacanta ha la gooyo ama lugta ha la gooyo mid ay ahaataba waa la jaray waa hogmayaayoo dhiiggii baa qulqulayo oo xididihii oo dhan baa wada harwaamayo dhiiggi ka socdaa see la yeeli haddii la daayana waa dhiigbax buu u dhimanayaa qumisa almaqdac meeshaa la gooyey ayaa waxaa la tiimbinayaa bizaytin saliid xaarin kulul dabkaa lasii saaranayaa marka saliid falfalaysa yaa markii gacanta la gooyo iyo xidiidii wada fakadaan yaasaa loogu tiimbinayaa marka xidiidii baa wada qalluucsamaya oo meeshii ku laabanaya oo afki ayaa baaba'aya marka dhiiggii baa istaagi hadda dhiig joojima badan baa jira waxyaa badan isku dhiig joojiye ama erbada hataya ama daawo la maray hata ama meel la qabta lahatayaba siyaabaha hadda loo dhiig joojiye unbaa la mari lahaa haddiiba la heli lahaaba wax gacan jaraya oo xad sharciga oo ogaya haddii la helo ayib calaa kulli waxaa weeyaan un dhiigjoojina lagu sameeya qofka intii la gooyo yaa la dhihin un tuugii wakaas lasii daynin o iska dhimanine in la dilo lama banaane hala badbaadiyo hala badbaadiyo iscaafada lagu sameeyo markaa ambalasa lagu qaado isbitaalka hala geeyo hala hagaajiyo nacam fa in saraqa hadduu xado duuna nisaabi nisaabkii sariqada ee rubcu dinaarka ahaa wax ka yar buu xaday oo mase min gayri xirzin buu ka xaday shuruudii ayada soo maray waxay ahayd inuu nisaab dhan yahay wuxuu xadayo wixii waa ka hooseeya ah, rubcu dinaar baa la rabay khumsu dinaar buu xaday oo mase min gayri xirzin meesha xoolaha lagu xifdiya meel aan ahayn xoola iska beelaho meel iska yaala meeshiis aan ahayn ayuu xaday oo mase maa xooluu xaday lahu ninka xadaya fiihi maalkaas shubhatun shubha uu ku leeyahay waabaa ku doodi karaa waxbaan kulahaa buu dhihi karaa ka maali beytilmaali xoolaha baytulmaalka la yidhaahdo ayuu wax ka qaatay bangiga islaamka ay wada leeyihiin iyo xoolaha lasoo aruuriya ee muslimiinta ka wada dhexeeya masaalixda caamka iyo khaaska loo qaybiyo asagana dadkaasu ka mid yahay ayuu wax ka xaday ama wa maali ibnihi wiilkiisi xoolihiisii buu xaday isagoo idan weydiisanin bu iska qaatay si qarsoon qarsoon buu qaatay oo xilsigii buu kala baxay oo waa xaday aw amase abiihi aabihii xoolihiisii buu ka xaday aw maalikihi sayid buu ahaayo addoonkiisii muxuu ahaa sayid addoon buu ahaayo maaligiisi lahaa muxuu ahaa sayidkiis buu xaday addoonkii xaday ow maalikihi oo sayidkii ah ayuu xaday ow maali maalikihi kuwa hore umay ku xidhan tahay ska saas ow maali maalikihi maaligiisi lahaa addoonkii iyo wax ka xaday isagaana biilayo oo masruufayo xoolahan umu ku noolaa oo isagana uu sheeganayey lam yuqdac lama goonaayo fi jamiici dhammaan inta aan soo sheegnay midna la jari maayo maxaa yeelay udru lxuduuda bishubahaat iisoo gelaya wax allaa wixii shubha ahoo ixtimaal u geli karo oo si un qofka ta'wiil saayiqa uu ku doodi karo yaa xadda lagu lagu ridaya inkastoo xadiidka daciif yahay lakiin culamadu way qaateen qofka hadduuba shubha ku leeyahay xoolaha baytulmaalka waxunbu ku lahaa intaa u xadaa isagaaba ka badan ba laga yaba inu kusoo haagi lahaa aabbaha ilmihiisa xoolihiisa isagaaba iskale anta wa abiika wiilka aabihii xoolihiisa de xoolahoodii un waxaasoo dhan buu daliishanaya lam yuqdac fi ljami la jari maayo wa xirsu kuli shayin xirsulmithligiibu marka kuu sheegaya maxaa xirsulmithla la dhahaayo xoolaha meesha laleeyahay qofka hadduu kala baxo waa loo goyn laleeyahy xirsulmithliga muxuu yahay meesha lagu xifdiyo marka waxaa weye wa xirsu kuli shayin shay walba meesha lagu xifdiyo maal walba meesha lagu xifdiyo bixasabihi asagaas maalka ah shaygaa asaga ah hadba wax uu meesha uu la dhigo umaa loo fiirin un umaa loo fiirin waxrisu kuli shay shay kasta meesha wax lagu xifdi bixasab isagaasoo loo fiirinaya ma xoola ma lacagba ma dharba ma xoolo noolba bixasabihi biictibaarihi isagaa loo ictibaar loo fiirin iyo meesha lagu xifdiyo ee loo curfiga iyo caadada la dhigo umaa loo fiirin wayakhtalifu lxirzu marka waa iskhilaafaa xirsiguna waa iskhilaafayaayo biikhtilaafi lmaali ila bixasabihi baa lagu soo yiri maalkaa hadba iskhilaafkiisaasuu xisiga iyo meesha la dhigina isku khilaafaya oo xagga xoolaha waa la fiirin xoolaha iyo xoolaha waa kala duwan yihiin meesha lagu kala xifdiyo ko wlbilaadi wabixasabi اlbilaadi wabiikhtilaafi اlbilaadi wadamada iskhilaafkoodana ayadana waa loo fiirin wadamo dadkooda uu horar yahay oo aan meel wax yar oo la dhigay aadan markaaba ugu imaanaynin waa jira wadamo duwal islaami ahoo waasic diina ka jira oo ilahay laga baqaayo oo halhal mujrima mooyeene iska roonroonna waa jiraan waxaan waa la fiirin oo waa la kala ilaalinaya dadka wadamada islaamka ahee xoolahooda sida loo meelaha la dhigay iyo kuwa gaalada way kala yihiin haddaa u fiirsato wadamadaas muslimiinta ee dhulkooda waxba aada laskuma si adkeenayo markii salaadaha la aadayo albaabihii oo laga yaabo inay aad loo xidhneen ama alaabtii oo iska taala ama mara laiska saaray laskaga tegi haddaba aragtay magaaladeena suuqa soo saama mara masaa laskaga saari laskaga saaraya maxaa yeele dadka intooda badan waasic diina reebaya alla ka cabsi hadalka mujrimka ana washbahin banaankaa taagan iyo amaa lagu qabtaayo amaad ceebowdaa iyo askar wareegaysa waxbuu ka baqayaa dayib marka wadankana waa la fiirin wa cadli suldaani suldaanka wadanka xukuma hadba cadaaladiisa iyo wajawri daalimnimadiisana waa loo fiirin hadduu suldaanka uu suldaan caadila yahay oo cadligaa ku camimay dadkii raciyadiisa ahaa oo shareecada wax ku xukuma oo ummadda xuquuqdooda wada mariyey oo wax dad aho ciil hayaba uusan jirin oo xoolo dadeed u hindhataagaya zakadii iyo feegii iyo qanaa'imtii la wada helay qofka asagaa ah wadankiisaasi waa ka yaryahay ajraamta iyo jurmiga iyo dulmiga waa ku yaryahay jaayirka daalimka ahe asagaa xoolaha boobaya lagu imaanaynina waxa ka hoosooya dhanna nin walbaa meeshu ka arka wey asagiiba haduu xoolo dhacayo marka waa waa la kala daran yahay marka marka ka jaayirka dhulkiisa xoolaha aad baa loo ilaashan marka aad baa loo ilaashan oo meel adag baa laska dhigi wa quwatihi suldaanka quwadiisi iyo wadacfiina waa loo fiirin suldaanka hadduu suldaan qawiya yahay oo kartiraho qof walbaba xaqiisa iyo waddadiisa marinayo oo daalimka qamcinaya hadduu yahay oo qabanaya iyo mid daciif oo dadba maaratay lagala hayn oo lagala heebeysanaynin ayadana xoolaha waa loo kala fiirin faxirsu xirsu haddaba dharka meesha lagu ilaaliyo haddii la fiiriyo wanuquudi lacagaha iyo waljawaahiri jawaahirta dahabka iyo fidada iyo waxyaalaha maaratay eh, alaxjaaru alkarima iyo macaadinta iyo waxaasoo idil asunduuqu lmugafal baa lagu xidhaya sanduuq weliba la qufulay ayaa la dhigayaa ah, halkaas xisumuthul u ah qofkii markaa sanduuq qufulan intuu jabsado lacag kala baxa saariq baa lagu xukumi saariq baa lagu xukumaya nisaabkeeda hadduu gaaro shubhana uu ku ahayn gacanta la jaraya laakiin wuxuu xaaladda saa tahay haddii lacagtii meesha banaanka ah uu lacag ka qaato wadadii la marayo ka qaato dariishadihii dadka ay ag maraayeen uu iska dhigaayo lacagtii qaasagaa tuu wey intaad hore gacanta ma goyn kartid siyaaro kale iyo tacsiiro kale iyo waxyaalo kale xabis iyo waa gaar lakin gacan loo jari maayo leanna adigaa xoolaha dayacayoo xirsigoodii iyo meeshoodii maada dhigin wa xirzu lamticati alaabada ilaalintooda iyo xirsigooda meesha lagu ilaalinayo waa alaab koobabkii iyo darmuusyihii iyo bakeeryihii iyo saxamadii iyo fijaam waxyaalihii weelasha amticadaha addakaakiinu waa dukaamaha almuqafala la qufulay aleyha korkeeda lagu qufulay wahama wuxuu halkaasna uu taagan yahay xaarisu nin xaarisoo waardi ah uu taagan yahay marka waxyaalihi amtacada iyo dukaamada alaabta eh, eh, mataacda dukaanka waa in la dhex dhigo lagu qufulo halkaasna uu xaaris isagana taagan yahay oo ilaalinayo wuxuu intaa laiskugu geeyey qofkii intuu dhudhuunto jabsadaa oo soo baxsadaa xirsulmithligi buu kala baxay xirsulmithlig buu kala baxay nacam wadawaabi waxirsu dawaabi daabadaha iyo xayawaanka iyo xoolaha meesha lagu xirsiye lagu ilaaliyana alsdiblawi sdibliga sdibligu waa xerada wey xerada fardaha iyo meesha xeradooda ah halka ayagoo ku jira ninkii kala baxaa de ninkaas waxaa wey xirsulmithli buu kala baxay walawaanii weelashii dadka ay ku adeeganayeen taa hore amticadii iyo alaabadii becsharadaheeda tukaamaha taalageed tanna waa alaabadii guriga iyo reerka laga khidmaysanayay sufatu lbeyti weeyaan guriga ardaagiisi iyo gosadiisi iyo meeshaas banaankaa ah. halkaasaa u ah yaa u ah xirsi u ah qofkii marka ardaaga ka qaata iyo jikadii banaanka iskaga taala iyo alaab kala baxa xirsulmithli buu xoolaa kala baxa gacanta tuug weyaa gacanta la jari bixasabi alcaadati sufatulbeytka waa xasab alcaada unoqonaysaa oo caadada wadanka dadka qaarkood alaabtooda meesha banaanka iyo ardaaga iyo eh, mxua jikadaas oo albaab lahayn iyo iska dhigtaan dadka qaar guryahay gashadaan oo tuugag wareegaysaa jirta habeenkii oo waxay deenba aan jirinba caruurta maryahooda iyo calalaha iyo koobabka iyo wixi dhan aruursanaya waxirzu lkafani kafan haddii la xado haddii xagee kafan xirzi u ah alqabru qabrigaa xirzi u ah. ah qofkii meydkii oo la kanfay oo kafankiisii la geliyey oo qabriga la dhex dhigay halkaas ninka ugu tagaa tuug saariqa weeyaan xirzulmithli weeyaan oo halkaa kafankaasa xirzi u ah walow ishtaraka ithnaani hadday laba qof wadaagaan fii ikhraaji nisaabin nisaabkii nisaabu sariqada ahaa soo saaridiisii bay ku wadaageen inay meesha xirsiga kala soo baxaan faqad oo keliya rubcu diinaar iyo wax u dhigma keliya weye waxay qaateen labayna ku yihiin lam yuqdac loo jari maayo waaxidu mid oo minhu labadoo kamida midna loo jari maayo maxaa yeelay inta ay la baxeen nisaab hal nisaab buu ahaa haddii loo kala geeyana nin walbaba waxaa kusoo hagaagaysa nisba kusoo hagaagi nisba kusoo hagaagi mid walba marka inta qaatay gacanta looma jareen mid walba inta qaatay ee kusoo hagaagtay gacanta looma gooyeen laakiin haddii ay tahay laba nisaab mid walba gacantaa loo jari lahaa ah, rubcu dinaar iyo rubcu dinaar bay isku noqotay gacanta loo wada goyn ama ah, ka badan ah, walow ishtaraka itnaani fi ikhraaji nisaabin faqad oo keliya wax kale la soconin lam yuqda waaxidu minhumaa looga jarayo lianno mid eh, mid walba inta kuso hagtay gacanta looma goynayo walaa yaqdacu ma goynaayo suldaanka ama imaamka alxura qofka xorka ah ma jaraayo gacanta hadduu waxado ila alimaamu imaamkii ama suldaankii au naa'ibuhu maa goynaya oo xukunkii iyo maxkamadii iyo suldadii arrimahaasa shaqadaa iska leh sida xuduudda kaleba ay suldada uleedahay ee raciyada iyo shacabka caadiga ah shaqa ugu lahayn wayaqdacu lcabda adoonkasa waxaa jari sayiduhu sayidkiisa jaraya oo sayidkiisa goon hadduu hadday zinaysata sida uu garaacayay ayo hadduu xado ama xadana sayidkiisa gacanta jaraya walaa qadca goyn ooma sugnaanin lama jaraayo calaa man intahaba ninka xoolaha boobay farmaroojin buu kaaga qaadayba aw ikhtalasa intuu dafay buu la cararay aw khaana waa khayaamay wadiicadii iyo caariyadii loo dhiibtay ayuu yidhi goormaa i dhiibtay waaba khayaamay waa inkirayba aw jaxadda waa diiday khaana waa khayaamay oo hoostu ka siibay ama waaba jaxdiyo waa diiday waa inkiray kuwa gacanta la goyn maayo laysa cala almuntahibi wاlmukhtalisi wاlkhaayini qaطcun waa kii nabig sala اllah alay wasalam xadiidkii sunanka ku sugnaa tirmidi iyo keyrkii saxiix ahaa kuwa marka waxaa weeyaan maxaa gacanta loo jarayna kuwana gacanta loo jaraya kan saariqa ah ee tuuga ah waxaa iska ilaalin kara male muntahibka dee inuu kugu soo dhiirado qof oo xoolahadi boobo ama uu la cararo ama uu inkiro inta badan ma badna haalib ma aha dee xoolahaada qof kusoo socdana waaba iska celin ama dadkaad u kaashano war iga qabtaay baad dhihi laakiin saariq tuuga hoos gargara fadhiya oo kula shaacabi oo aadan iska dhaagaydid hadhow meeshaad wax dhigayso intuu u fiirsado uun aaratu guriga gadaasha ka duleeliya wax iska ogaan kara male kaas darteed markii loo helo bayino iyo caddayn loo helo cuquubo aad iyo aad u xanuun badan ayaa la marinaya laska marinaya kan waaba wax iska yaroo yurba laska dhihi karaaba ayib haddii dhacdase tacsiir iyo waxyaalo kaleu yeelan karaa midkan muntahibka iyo midkan booba iyo xoolaha iyo ama waxaaba lagu qaadi karaaba wayascuuna fi lardi fasaadan waa nin wax boobayo oo qaado duruq oo kale ayuuba kusoo bixi karaaba fasaadkaasaa lagu xumbaari karaa faslun wuxuu ku saabsan yahay fi xaddi qaadicu dariiq qofka qaadicu dariiqa la yihahda wadada gooya ee jidka dadka taagan ama cabsiin ama xoolahooda dhaci ama ayaga naftoodaba ku dari siday noqotaba saddex qaybood baa la marin oo hadduu cabsiyana ow yunfau waa la fogeynaya waa la fiijin ama waa la xabisi hadduu dil la imaadana waa arki doontaa islaaf iyo salbi iyo waxbaa laiskugu dariyo xoolaha ku darsado hadduu xoola kale gacmaha la jari inamaa jazaau ladiina aayadaasaana ayaana kusoo degtay kuwa abaalkooda yuxaaribuuna allah warasulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim arjuluhum min khilaaf isdhaaf baa loo gorayaa naam oo yunfau min alardi ama waa la musaafirina waa la fiijin ama waa la xabisi man shaara siraaxa hub ninkii oola baxa oo galka kala baxa dadkiiba hub u qaatay shahara banaanka sodhig hubkii mashhuurka banaanku soo dhigay wey ma qarinayo dadka oola baxayba seefti wa sabiila wadada dadka marayana cabsi buu geliyey wajaba waxaa waajiba cala alimaami ninka imaamka ah ee muslimiinta hogaankooda u naayib ama naayibkiisa dalabuhu dadka noocaasa inuu dalbo riboodkii baa loo soo gudbin oo war dad baa waddada taagan qaaduuc dariiq baa dilaacay jidkii baa laga mari laayahay maantana dad bay furteen baa lagu hayaa inuu iska aamusa meehee wajaba cala alimaami dalabu inuu dalbo raadiyo oo uu waddadaa iyo jidkaa ku baxo oo baaritaan uu sameeyo raadsado fiijiyo ayaa waajib ku ah fain waqaca hadduu dhaco markuu dalbay kadib ayaa gacantiisii bay ku oo waa qabtay qabla jinaayatin iyagoo wax xadgudub oo tacadi oo la imaadeen aan jirin oo qofna xoolo ka qaadanin qofna aan dilin ayaa gacanta lagu dhigay isabaabulka hore isabaabulayenba waa laqaqabtay cuzira waa la tacziiri ah, oo in la caydhiyo iyo maxabisi iyo waxbaa lagu samayni wa in saraqa hadduu xado intaan la gaarin nisaaban xoolo nisaab gaari kara nisaabu sariqadii oo rubcu dinaarkii bishardihi shuruudiisina ay oofsatay oo xirsulmitligii buu kala baxay eh, wax shubha uu kuleeyahay leeyahay malaha qudicad yadu gacantiisa alyumna midigta la jari warijlu lugtana waa lagu dari alyusra bidixda islaaf loo goyn cabsi iyo cabsi inuu dadka cabsiyey iyo xoolahooda uu dhacay wuu isku daray si foolxuma marka loo jarayaa gacan iyo lug isdhaafaa loo goyn tuug keliya ma waa tuug iyo weliba nin khalkhal iyo cabsi dadka geliyey oo waddooyinka jara laga mari layahay wain qatala hadduu dilo nafsan naf buuba dilayba qutila waa la dili xatman si go-aan baa loo dilayaa oo inaba wax diye iyo wax mag la yiraahda iyo qowskiibaawaxbixin iyo cafis waan cafina iyo ma jirto xaqullahi baa meesha galay xaqullaahi baa galay walidalika cafis iyo diye iyo waxaasoo lama aqbalayo wain qatala nafsa qutila xatmanta waa saas wain cafaa waliyudami walow cafaa haba cafiyo waliyudami dhiigga qofka iska lahaa qofkii la dilay weligiisi iyo awliyadiis haba cafiyaane waa la dilaya liannahu xaqii aadamiga intay ka gudubtay yuxaaribuuna allaha warasuula ba hadda gashay marka waa qof muxaariba oo xaq ilaahay ku dhacay marka tiina ma aha dadka toobada waa ka daranta arrintu ardada ilaahay ee islaaxiyada hagaagsaneed ayaa fasaad la geliy walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ardada fasaadina markaa ilahay uu islaaxiy hagaajiye kadib ardada amni iyo dumaaniino istiqraar lagu sugnaa ayuu cabsi iyo khalkhal geliyey marka hataa haddii cafiyaan waa la jaraya wain saraqa hadduu xado xoolihii oo waqatala uu dilo haddana iskuu daray qatl iyo sariqa iskuu daray qutila intii la dilo yaa uma suliba la salbinaya halaata ayaan saddex beri saddex baribaa meelaha dadku ay maraan iyo wadooyinka iyo derbiyaha inta lagu xidho gacmaha gacanta iyo lugta iyo derbiga lagu dhejiyo ayaa dadka ay fiirsanayaan oo lagu quus qaadanaya wain jaraxa hadduu dhaawaco oo mase qadaca uu gooyo darafan xubin buu gooyey ama dhaawacay uqtusa minhu waa laga qisaasi min hayri taxatumin waxayna xatmi ahayn waa laga qisaasi oo haddee dad baad gacanta jartaa laleeyahay markaasa gacanta qofkii uu gooyaa loo goynayaa ama qofku dhaawacay loo dhaawici sagana isaga loo jaraya ama loo dhaawacaya laakin wuxuu kuleyahy min hayri taxatum xatmi maaha ilzaam ah oo hadday cafiyaan awliyaa dami oo ay dhahaan mag iyo diyaan qaadanaynaa waa la aqbali waa la aqbalaya midaa hore dil buu ahaa dilka arrin dil ay gaadho lama aqbalayo faslun faslka wuxuu ku saabsan yahay fi xadi shaaribi shaarib lmuskiri min khamrin wagayrihi khamro iyo keyrkeedba khamrada cinabka laga samayn jiray waxyaalaha kalena nabiid baa la dhihi jiray oo timirta iyo sharaabiyaha kaliya laga sameeyna mid ba la dhihi jiray kolba hadduuba shay muskiroo dadka waale u yahayna sharci ahaan khamraa la dhihi walkhamru maa khamara alcaqli weeyaan kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin xaraam wax allaala wixii dadka wareeriyo dhanba waa khamro oo dadka maskaxdiisa imaankiisa tagsiya khamro o dhanna xaaraam weeyaan xuduudan ayay qaadanaysaa xuduudan ay qaadan marka wuxuu leey kulu sharaabin sharaab kastaoo askara kahiiruhu haddii in badan laga isticmaalo dadka wareerinayo waalayo xaruma waa xaaraan qaliiluhu kiisa yara khamran kaana haya khamro cinab laga sameeyey marka qaliiluhu wa kathiiruhu buu raacay nusakda qaar ah, askara kathiiruhu w kiisa badan badiya waxwaala xaruma qaliil kiisa yar iyo wakathiirun waa kasii owreysan tahay waa isagana xaaraam weeyaan maa askara alfaraqu minhu buu nabi alai slam yihi wixii haddii dembiil laga cabo dembiil dhan haddii laga daaqo ama laga cabo dadka maskaxdiisa iyo caqligiisa tagsiinayo famil'u lkafi minhu xaraam buu yidhi sacabka mugiina waa xaaraan bu nabig alay salatu wasalaam maadadii haddii maadat liskaar maadada wax waalaysaba ay ku jirto lakiin marka laiska badiyo un lagu waalanayo inteeda yara iyadoona khamradii bay soo gelaysaa marka khamran cinab ahaya khamrada hadda wuxuu ka wadaa ti lugawigeed cinab ahaya xagga sharciga ile kulamaa khamra alcaqli waa khamraheeda ama cinab ha laga sameeyo aw mase nabida nabid ahayoo sharaabka kale waxyaalaha kale iyo timirtii laga sameeya aw gayrahumaa kayrkood wax allah wixii laga sameeyaba kol hadduu muskir wax waalayo yahay waa khamro faman shariba qofkii cabaa shaygaa muskirka wahuwa baaliqun isagoo qaangaara oo xilligii takaaliifta iyo waajibaadka shareecada lagula khidaabay ee la amray buu soo gaaray sakiir sabi majnuun midna ma aha caaqilun caaqilun caaqil weeyan wax garanayo wax awaaleyn muslimun muslim weeyaan gaal hadduu cabaa ayagoo khamrada xalaal bay u arkayeen mukhtaarun waa qof doortay oon lagu khasban laqulaaminin isagaa u qasday caalimun bihi waa og yahay shaygan iyo wa bitaxriimi xaaraannimadiisa waa garanaya in cinabkii oo khamiiray u yahay xaaraam inuu yahay waa garan lazimahu lxadu xad baa ku laazimaya marka xuduudii shuruudda haddii la helo xaddii sharcigeed baa markaasi ku waajibi wa huwa xaddaasi xadulkhamraa la yihaahdana arbacuuna waa afartan jaldatan min jalda afartan afartan jeedal lilxori qofka xortaha wa cishruuna labaatan lilcabdi addoonkii waa kii fi saxiixi muslim uu ku sugnaa min xadiidi anas nabiga alayh salaam wuxuu ahaa kaana yadribu fi lkhamri biljariidi wanicaali arbaciina afartan ulaha iyo laantimireeda iyo karaha iyo waxaas maryaha iyo yaa hal mar lala dhacaya afartan marki lagu dhuftala sidaaya la dhahay sidaaya baa la dhihi jiray cali radia allahu canhu xilligiisi markii marka xilligii cumar baa la ziyaadiyey oo siddeetan laga dhigay cali radia allahu canhu baa marka yaa isagoo jeedlaaya markuu afartan ku dhuftayba wuxuu yihi jalada nabiyu arbaciin wajalada abubakr arbaciin wajalada cumar thamaanuun aw thamaaniin wakulun suna wahaada axabu ilaya buu yihi dhammaan waa sunno lakin waxaan jeclahay tii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam marka ijtihaadkii marka dambana ijmaaca noqday ama isku raaceen saxaabadu marka ay yidhaahdeen cumar radi allahu canhu ardu sawaad iyo markii la qabtay oo dadkii ay afartan ulood iyo xogow yaroo layarga garaaco waxbaba ayna ka ayna ayna ka istaagaynin khamradii iska wataan wuxuu yidhi bal ila taliya markaasaa waxaa la yidhi saxaabada qaarkood dheheen ninka hadduu khamrada cabo waa isku dardarman markuu isku dardarmadana waxyaala hadal oo isdhaafahoo afxumo iyo cay iyo eh, iftire iyo waxbuu la imaan oo dad uu ku iftiro ku been uunta iyo qadaf buu la imaan xadu lmuftarina waa sideetan jeedalo xadulqadaf halkaa aan bay dheheen halkaasay kala soo baxeen oo qof qaad ama khamro ama daroogo cunay oon afxumo iyo caytan iyo jaaifa aan la imaanaynin mala jiraba marka qofkaa jaaifoodayna xadulqadaf intuu xadkamradii u dhaafay iyo xadulqadaf tiimaday marka aan garaacna sideetan jeedal ku dhufano saasaa laisku raacay marka wuxuu leeyahay intii nabiga alay slam lak afarta beeheed bilaydi gacmaha wanicaali kabaha wa atraafi hiyaabi maryaha fiidooda yaa lala dhacaya wayajuuzu waxaa banaan bisawti in shaabuug lala dhaco ul lala dhaco iyadana banaan tahay laakiin idaa maata hadduu dhinto bisiyaati ulihii loo soo gurtay ee qoyanaa-e lala dhacay hadduu u dhinto wajabad waxaa waajibaysa diyatu diyadiisa waajibi diyadiisii ayaa waajibaysa maxaa yeelay ziyaada la timid ziyaadadii wax logu talagalay waxaan ahayn ayaa lagu diray marka ziyaadada hadduu u dhinto nigyadii marti buu leeyahay fa in ra alimaamu imaamku hadduu arko an yaziida inuu ziyaadiyo fi lxuri qofka xorta ilaa thamaaniina sideetan inuu gaarhsiiyo hadday la noqoto wa an yaziida inuu ziyaadiyo fi cabdi adoonkiina ilaa arbaciina afartan inuu gaarsiiyo hadday la noqoto jaaza way banaan tahay oo ijtihaadkiisa waa loo ogolyahay tacziir bay noqon laakiin low maat hadduu u dhinto min aziyaada ziyaadadii uu ku daray afartanka dhaafiyey buu u dhintay hal ha dhaaftee calayhaa korkeeda eh, eh, low maata min aziyaadati aleyha ziyaadadu ku dhinto damina bilqisti qadarkeedii iyo qiyaastii intuu ziyaadiyey qadarkeedii buu mag dhabayaa oo ku mihaaliye wuxuu ku yidhi falow darabahu waaxida wa arbaciina afartan marku ku dhuftay hal kale ku daray kii kow iyo afartanaad buu ku dhuftay famaata markaasuu u dhintay min dalika kii kow iyo afartanaad buu dhintay see la yeeli damina wuxuu mag dhabayaa juzan qeyb min waaxidin wa arbaciina juzan afartan iyo kow markii loo qaybiyo diyadiisii ayaa meesha afartan iyo koobaad baa intay kaga soo hagaagto ayaa mag loo bixinaya afartii ko ulada u dhiftay mogtahay cabadii ziyaadadeeda kowheed buu u marka waxaa la bixini juz oo min min waaxidin wa arbaciina juza min diyati kamida diyadiisa afartan iyo kow saami oo sleeg marka loo qaybiyo hal saami baa la bixinaya kow fartaraadki waman zanaa qofkii zinaysta hadduu uu ku dhufto sideetan oo deena afartankii dambe uu dhintana nisfu diya ayuu yeelan waman zanaa qofkii zinaysta dafacaatin marar kala duduwan buu zinaystay oo waa zinaystay haddana waa zinaystay oo mase shariba wuxuu cabay khamradii dafacaatin marar kala duduwan intuu cabay maantu haddana markaasoo weli la garaacin walam yuxad welina walam yuxad xaddana lagama oofinin intaasoo wuxuu sii marayaa zina iyo sharbulkhamru sii marayaa ajzaahu likulli jinsin jinsi kasta waxaa ka gudi xadun waaxid hal waxad hal xad baa ka gudaysa lianna asbaabuha waaxid fatadaakhala tadaakhalat eh, eh, mxuu ahaa alxad way isdhex gashay kol haddii sababta hal uun ay tahay oo shar cabitaan ay tahay ama sababta ay tahay zina un ay tahay midka u dambaysa un baa un laga goonaya hal xad un la marin la dhihi maayo maalin hore tiiheed iyo maanta tiiheed la dhihi maayo ah, haddii laakiin tii laxado oo la garaaco haddana markii uu xaddii hore laga oofiyey tu kale ku dhaco ta kalena waa cusubtahay kow baa dala dhahaya nacam waman wajaba calayhi xaddun qofkii xad uu ku waajibay oo wataaba minuu ka toobad keenay xumaan buu sameeyey oo zinadii iyo khamradii iyo waxaasuu samayn jiray ilaah buu usoo toobad keenay lam yasqud dhici maayo ilaa xaddu qaadici dariiqi qaadicu dariiqa xaddiisa mooyeen ah, haddiiba xaddiisii wuxuu u sameeyey maxkamad loo gudbiyo oo markhaatigii ay ku cadaato oo xukunkii oo la riday kadib yidha waan toobad keenay toobadaada adi ilah bayna dhacaysaa laakiin xuduuddii waa laga oofiyaa xaddi waa laga oofin ilaa xaddu qaadici dariiqi qofka waddada gooye ee jidgoyska ee buuqaada iyo kuwa waddooyinka gooye ee shuftada ah kuwa xadoodase way dhici ilaa taaba toobad keeno qabla alqudra intaan laga adkaanin ee xoog lagu muquunin oo la qabanin ayuu iska imaaday asagoo hubkiisii wato oo ninna uuna soo qabanin ayuu iska yimid la maayo waa kaad waddada istaagi jirta oo dadka wax yeeli jirtaye waa laga aqbali ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha kafuur raxiim ti weeyaan min qabli an taqdiruu calayhim fayasqudu canhu waxaa ka dhici jamiicu xaddihi xaddiisi dhammaan way ka dhacaysaa walaa yajuusu ma banaana shurbulmuskiri wax muskira oo dadka waala oo caqliga qofka tagsiiya in la cabo ma banaana fii xaalin xaaladna kuma banaan sinaba kuma banaana min alaxwaali xaaladaha iyo kamida laa litadaawi bayna ku banaaneen waan isku daaweyn oo daawaa laygu sheegay inaad tirahdo oo tirahdo neefta u reeyaha la yidhi neefta qaadka neefta u reeyahay baa la yidhi ama nimoniyada iyo feerahaasaa maarata iyo u fiican yahaa la yidhi in la yidhaahdo ama la yidhaahdo waxyaalaha kale ee ah, xaaraanta ah ilkahay u roon yihiin mhm waxaas lama aqbalay liskuma daaweyn karo maxaa waxaa soo arortay nabigeena inuu yihi alay slam ma jacala allahu shifaa ummati min anajis shay nijaasa oo ilaahay u xarimay ummadeeda daawo ogama dhigin taasuu nabigeena sala allah alay wali wasalam yihi xadis saxiix dabaraan uu soo saaray nacam laa litadaawi kuma banaano walaa lilcadashi oon qof uu hayana khamra bisaan helay oonna waa ma cabi kartid ma cabi kartid maxaa yeeley laa tuziidu ilaa cadasha may dhahan oonu bay sii kordhin ilaa hal xaala lasoo reebay marka hal xaalo ayaa lasoo reebay khamrada qofka uu isticmaali karo wuxuu le ilaa an yugasa in la marjiyo biluqmatin afgeliskii uu cunaayay ee cuntadahaaba uu ku mergeday hilibkii jiid lahaaba isagoo iska bislaynin oo iska jilcinin ayuu sii daayey ama mayaha masagii waxbuu laqay biluqmatin ninkaasaa cunaya u istaagtay marka walaa yajidu mana helayo maa yusiiquhaa bihi wuxuu ku tagsiiyo oo uu iskaga dejiyana ma helin markaa fa yajibu waa waajib iqaada linafsihi min alhalaag naftiisa inuu halaagii uu ka badbaadiyo darteed inuu qurquriyo khamradii marka waa u banaanta halkaa xaalay kasoo reebeen faslun fi tacziri tacziirtii buu kusaabsan yahay tacziirtu waa ta'diib waaye qofka in la edbiyo hadduuna wax xad gaarsiisanba unan la imaanin waa la edbinayaa walatii takhaafuuna nushuusahuna udeeyida islaamta naashiizada ah fadribuhuna baa lihi waa edbintii tacziirtii bay kamid tahay mubaasharata ajanabiyatin naag ajanabiya qofka uu taabtay baa kamida ah, fi gayri farjin ayaa kamid ah sabigii iyo caydii aan qadaf gaarsiisnayn iyo zino ayaa kamid ah darbi iyo garaac xaq la-aan qof lagu garaacay oo iyadana yaa kamid ah waxaasoo dhan baa marka edbin bay leeyihiin iyo tacsiir tacsiirtuna hadba qaadiga iyo xaakimka muslimiinta siduu u arko weeyaan garaac bay noqon kartaa canaan bay noqon kartaa kharaama maaliya xoolo laga qaaday noqon kartaa xoogow guriga oo laga yar dudumiyay noqon kartaa waman ataa bimacsiyatin man ataa qofkii la yimaada bimacsiyatin shay macsiyo ahoo ilaahay subxaanah wa tacaala uu xarimay laakiin laa xadda fiihaa xad u xadidan oo go-an xuduuddii muqadarkeedna ma laha walaa kafaara kafaarana ma lahoo waxyaalaha kafaarada shareecadu ay xukuntay ama aymaantiiya dhaaraha ah ee kafaaraadka iyo waxa laga bixiyana ma aha fasaadkii siyaamu ramadaan qofka uu nahaaran u fasaadiyana ma aha wax kafaara ka waajibana ma aha xadna kama waajibin wa waxaaba kamid a zuur baa kamid markhaati beenaanihi baaba kamid ahe iyo kuwa haddaan mimithaalinayna ee naashisadii iyo mubaashara ajnabiya waxaa sheegay sabigii qadafka aan ahayn iyo calaa xasabi marka wuxuu le cuzira waa la tacziiri waa la edbini calaa xasabi maa yaraahu alxaakimu hadba xaakimka siduu u arko xikmadiisa iyo asaga maslaxada siduu u arko qofkan asaga dadka qaar baa canaanta ku filantay oo usha baa oga daran qaar baa edbinta iyo garaaca maaragtay ku joogay qaar baa xagga dhaqaalaha haddii laga taabto dib dambe aan u noqonaynin marka walaa yabluqu mase gaadhsiinayo haddii uu yidhaahdo garaac iyo wax saas oo kale u damco ma aha inuu gaarsiiyo tacsiirta adna alxuduud xuduuddii xadidneed ee qadarka laheed midda ugu yareed waa shaaribulkhamraha qofka khamrada cabaa ugu yar xad qof luxado oo sharcigan u xadiyo afartankaa ugu yar marka adna alxuduud inuu gaarsiiyo oo yidhaha afartan ulad lagu dhufto qof aan xad lahayn oo xoogow edbin u baahnaa marka xuduuddii baad gaarsiisay oo xadulkhamrihi falaa yabluqu ma gaalayo bitacsiiri lxuri qof xora tacsiirintiis iyo edbintiis ilaa arbaciin afartan jeeda lama gaarsiinayo maxaa yidhi xaddii baad gaarsiisay walaa bitacsiiri lcabdi addoonka tacsiirin iyo edbin la edbinayana ilaa cishriin labaatan lama gaarsiinaayo oo nisfa lxuri buu haduu khamre cabo afartan labaatan ba lagu dhufan lahaa wa in ra'aa hadduu u arko xaakimka oy la noqotona tarkahu ka tegitaankiisa hadday la noqoto jaaza waa banaanta wuxuu ba arkayba inuu fanaba ka qaado oo maalan dhawil hay-aad weeye aqiiluu dhawil hay-aati catharaati mu nabig alay slam yiri dadka hay-aada saaxiibka ee wanaagsanaa ee qiimaha lahaa weligood ilduuf iyo sambirraxo iyo zalla aan ah lagu arkin yaa maalin xoogow usha ka dhacdayoo xoogow xumaana ku yar dhacay oo lagu edbin lahaa dadka kale araadisha ah araadisha kale hadday sameeyaan ardaalka kale wax loo garaaci lahaabuu ku dhacay ninkii qiimaha lahaa waa maanta bese eh ninka waxbaa si ka noqda iska daaya waaba la dhihi karaaba falaaba laga qaadi aqiilu dhawil aati catharaati mu sala allahu alay wasalam wallah aclam bila tawfiq sal allah waslam ala muxamed